u ahaa ayuu musanifku meeshaa noogu sheegi marka shiikhu wuxuu leeyahay raximah اllahu kaana umaamatu min ashad الnaasi karaahiyata lirasuuli اllahi sal اllahu alayh waalih wasalam ninka umaamata bnu afaal la yidhaahdo wuxuu ahaa min ashadd الnaasi karaahiyatan lirasuuli اllahi sal اla alay wasalam nacaybka dadka nebiga kan ugu nacaybka badnaa ummadoo idil nebigu dadka ugu nacayb badnaa ninkaas umaamo la yidhaahdo kaana umaamatu ninka umaamo la yidhahdo wuxuu ahaa min ashaddi innaasi dadka midka ugu darnaanshaha badan karaahiyatan lirasuuli illahi sal alla alay wasalam nacaybka uu nebiga necab yahay yacni dadka midka ugu darnaanshaha badan buu aad buu nebigu u nacbaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu kaloo necbaa walidiinihi lislaami diintiisa islaamkana waa u necbaa oo aad ba u necbaa weeyaan xataa kharaja mutanakiran ilaa nacaybka intuu ka batay ou soo baxay isagoo isqarinayo fi lmuxarami bisha muxaram la yidhaahdo isagoo mutanakirahoo dhuumanayo ayuu soo baxay bisha muxaramu soo baxay sanati saadisati min alhijra sanadkii lixaad ee hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu yamaamo ka yimid wuxuuna u socdaa madiina u socdaa yuriidu asagoo doonayo ikhtiyaala anabiyi sala allahu calayh waaalih wasalam nebiga dilkiisa uu dilo oo si gaadma ah uu ku dilo isagoo doonayo ayuu madiino soo aaday oo yamaamo uu ka yimid wey marka isaga ra'yigiisa keliya maahayne waxa weeye biamri musaylimat lkadaab ninka musaylima la yidhaahdo musaylimat kadaab amarkiisii uu soo siiyey asagoo watabuu madiino soo aaday oo ahaa wuxuu u soo diray musaylima inuu nebiga dilo oo si ikhtiyaal uu ku sameeyo si sir ah iyo gaadmo inuu ku dilo wa kaana nabiyu sal allahu calayhi waalih wasalam nabigana calayhi salaatu wasalaam qad arsala muxamed ibnu maslamata fii alaaiina raakiban nabiga wuxuu diray nabiga wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam qad arsala mid diray buu ahaa muxamed ibnu maslama saxaabigaas oo ansaarta ka tirsan ayuu diray fii alaaiina raakiban soddon gaadiid saaran ayuuna la diray weeyaan ciidan soddon ciidana oo aan lugley ahayne wax saaran oo gaadiid saaran ayuu nebigu diray iyuuna u diray lita'diibi bani bakr ibni kilaabin nimanka bani bakar ibni kilaab la yidhaahdo edbintooda la edbiye darteed ayaa muxamed ibnu maslama nebiga u diray waa qabiilka bani bakar la yidhaahdo bani bakr ibni kilaab oo dad aad u dhib badan oo muslimiinta dhibi jiray ah weyaan wuxuuna ugu diray fii naaxiyati dariya meesha dariya la yidhaahdo jihadeedu u diray oo u jirta calaa bucdi sabci layaalin min almadiina fii ariiqi lbasra madiina toddoba habeen looga soconayo masaafo madiina toddoba habeen looga soconayo ayayna dariyadaas ku taallaa naaxiyada ay ku taallaa weeyaan weliba waa ariiqa basra iyo ciraaq marka la aado xaggeeda ayayna ku taallaa halkaas ayuu saxaabada nebiga u diray calayhi salaatu wasalaam ninkaana yamaama buu ka yimi yamaaman waxaa la yidhaahdaa waxay ka tirsan tahay waa min muqaatacaati najdi dhulka najdi la yidhaahdo oo sacuudiga ka tirsan ayay qaybahooda ka tirsan tahay weeyaan waxa yamaama loogu bixiyay jihadaasna gabadhay waxaa loo nisbeeyaa zarqaa'ulyamaama la yidhaahdo yacni dadka ay carabtu yidhaahdaan meel fog bay wax ka arki jirta gabadha ay yidhaahdaan oo zarqaa'ulyamaama la yidhaahdo ayaa magacaas loogu magacdaray laakiin hadda waa qayb sacuudiga ka tirsan weeyaan marka qabaa'ilkii degi jiray wakhtigaasi banu xaniifa baa ka mid ahaa oo ninkan umaamatu bnu afaal odaga uu ahaa sayiidyadooda uu ka mid ahaa weyaan marka madiinuu soo aaday ayadoo saxaabadii nabigana uu halkaa u diray marka waxay kulmi doonaan soddonkaas ciidanka ah oo nebiga uu diray ayaa tumaamo heli doono markaasay soo qabanayaan weyaan falammaa kaanuu raajiciina soddonkii ninoo maxamed ibni maslama oo watay falammaa kaanuu markay ahaayeen raajiciina kuwa soo noqonaayo oo madiine u soo laabtay yay wajaduu waxay heleen umaamata ninka umaamo la yidhaahdo ayay fi ariiqi wadada ka soo heleen markaasay fa asaruuhu soo qafaasheen umaama bay soo qafaasheen oo soo wateen wa jaauu bihi ila almadiina madiinay la yimaadeen asigoo wado waa ninkii rabay yani ku soo talagalay nebiga inuu si ku dilay gaadmo ku dilo doonayay baa ilaahay saxaabadiisii la kulmiyey way soo qabteen baa isagoo la soo qafaashayah baa madiine la keenay markii madiine la keenayna warabatuuhu bisaariyatin min sawaari lmasjidi waxay ku xireen warabatuuhu saxaabadii way xireen bisaariyatin tiir bay ku xireen oo min sawaari almasjidi masjidka tiirarkiisii ka ah masjidka tiirarkiisii tiir ka bay ku xireen isagoo kaafira ah, yani isagoo kaafira ah, ayaa halka xabsi looga dhigo tiirka lagu soo xiray famara bihi nabiyu sal allahu calayh ali wasalam nebigaa soo maray tumaamood tiir ku xiran ayuu soo maray tiirarkii masjidka tiir ka mida ah isagoo ku xiran ayuu soo maray nebiga calayhi salaatu wasalaam faqaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi maadaa cindaka yaa umaama maxaa agtaada ah umaamow bal warran maxaa haysaa buu yidhi wax agtaada bal iiga warran qaala cindii khayrun ya muxamadu isagoo tiirka ku xihan ayuu yidhi khayr ba agtayda ah buu shar agtayda ma taallo in taqtul taqtul daa damin wain tuncim tuncim calaa shaakirin in kunta turiidu lmaala fasal tucta minhu maa shi'ta hadalkaas ayuu israaciyey wuxuu yidhi muxamedow khayr baa agtayda yaalle in taqtul haddaad dilayso bimacnaa haddaa aniga dilayso wey taqtulu waxaad dilaysaa taqtul waxaad dilaysaa daa damin nin dhiig u saaxiib ahoo dhiig leh ayaad dilaysaa marka waxaa ka mida macaanida ay ku sheeg sheegaan yacni nin dhiig leh ayaad dilaysaayo waa laii aari doonaa wey haddaa i disho dad ii aaraya baan leeyahay weeyaan wain tuncim haddaad nicmayso oo aad aniga iska kaydaysana tuncim calaa shaakirin mid shukrinayo wanaagga aad u gashay abaalgudkeedii la imaanayo ayaad maarata u nicmayso oo sii daysay haddaadan idilinoo farax iga qaadana waan kaaga shukrinayaa weye wixii aad igu samayso wain kunta turiidu lmaala haddii aad waxa aniga la ii soo qafaashay xoolodoon ay tahayna mid xooladoona aad tahay wain kunta haddii aad tahay turiidu lmaala xoolo mid doonaya haddaad tahay fasal muxamedow weydiiso ilaa odagii kaaba qabiila weeye oo dhul ciddan xukumee tucta waa lagu siini minhu maalkii meeshiita wixii aad doontaba xaggiisa lagaa siinaya intii aad sheegataa lagu siiniye haddaa xoolo rabto waxa ii soo xorta xoolo tahayna sheego xoolaha waa lagu siini markuu intaas isdaba dhigay nebigu uma jawaabinay fatarakahu wuu ka tegay isagoo tiirkiisa ku xihan uma mara bihi fi lyowm aani maalinkii labaad labaadbu haddana nebiga soo maray isagoo tiirkii sidai ugu xihan wadaara nafsu lxadiii warkii dhex maray ayaa labadooda dhex wareegay yani waxaa yani hadalkiiba isku celceliyeen kii hadda aan soo sheegnay oo kale nafsulxadiid baa dhexdooda ayay isku celceliyeen weeyaan nebigana hadalkiiba uu yidhi maadaa cindaka ya thumaama markaasuu asna intii oo kale ku jawaabay weeyaan uma alyawma aaalia uma mara bihi alyawma aaalia maalinkii saddexaad buu soo maray kadalika sidii oo kale hadalkiibuu ku yidhi sidii oo kale buu isna ugu jawaabay weeyaan markuu intaa jawaabta bixiyo maalinta saddexaad uu xiran yahay buu faqaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam atliquu humaamata humaamo iska sii daaya xarigga ka fura hala daaya buu yidhi waa iska daaya waa ninka u qasday inuu dilo nabiga inuu dilo oo usoo qasday weyaan fa alaquuhu way sii daayeen xarigii baa laga furay markii la sii daayey wuxuu arkay dhaqanka uu nebigu kula dhaqmayo iyo islaamnimada iyo wixii intuu masaajidka joogay diin badan iyo khayr fara badan buu arkay oo nebiga saxaabadiisu wax badan uu ku ogaaday weyaan markaasuu markii la sii daayey fakhtasala wa aslama waa tegey fakhtasala wuu soo qubaystay wa aslama wuuna islaamay diinta islaamka buu qaatay weeyaan wa qaala markaasuu wuxuu yidhi wallaahi allaan ku dhaartaye ma kaana calaa dahri اlardi min wajhin abqadu ilaya min wajhi faqad asbaxa wajhuka axaqa alwujuuhi ilay wallaahi allaan ku dhaartay maa kaana ma uusan ahayn calaa dahri alardi dhulka korkiisa axad saaran yacni dhulka korkiisa min wejhin weji ma jirin oo dhulka korkiisa ah wejigaasoo abqadu la nacayb badan yahay ilaya aniga min wejhika adiga wejigaaga laiga nacayb badan yahay ma jirin buu yidhi yacni dadka ardada korkeeda saaran qof aan ka nacbaan badanahay ma aysan jirin buu yidhi markaygii hore weeyaan faqad asbaxa wajhuka marka wejigaadii wuxuu noqday maantay axabba alwujuuhi ilaya wejiyada midka loogu jacaylka badan yahay ayaad maanta noqotay weya adaan kuu jacayl badan ummadoo dhanba adaan kaa jeclahay buu leeyay wawallaahi allaan ku dhaartaye maa kaana ma uusan ahayn calaa wajhi alardi dhulka korkiisa min diinin diin oo dad ay ictiqaadiyaan ay qaataan ma ayan jirin diinkaasoo abqadu la nacayb badan yahay ilaya aniga min diinika diintaadana diin laga nacayb badan yahay ma aynan jirin xaggayga buy diimaha ardada korkeeda ah taadan ugu nacayb badnaa weeyaan faqad diinuka maanta diinkaagii wuxuu noqday axaba aladyaani ilaya diimaha midda loogu jacayl badan yahayna diinkaada buu noqday yacnii saddexdii maalmood oo tiirkaa ku xirnaa mucaamaladii lala mucaamalooday iyo dhaqankii iyo islaamnimadii oo dadkaa ku arkay ayuu ninkani ku soo islaamay weeyaan sidaas buu xaalkiisa ahaa weeyaan marka markii ninkaas yani tumaama uu islaamay wuxuu hadalkiisa ku daray sida kutubta kale ay sheegaan waxa isoo qabtay buu yidhi baa isoo qabsaday anigoo inaan cumraysta rabo marka yani anoo cumro u socday isoo qabteene waxaan rabaa inaan cumro aaday fasax buu yidhi rasuulku ku yidhi markaasuu nebiga fasaxay maadaama markii horeba cumro u soo baxay inta cumraysta inuu nebiga soo dilana uu rabay ayuu nebiga marka wuxuu yidhi aad cumradaadii u fasaxay weya wa fi lcawdati soo laabashadii dahaba tumaamatu ilaa maka yani madiine markuu ka soo noqday soo laabadkii madiine uu ka soo laabtay dahaba ayuu aaday umaamatu ninka umaamo la yidhaahda ilaa makata makuu aaday muctamiran isagoo umraysanaya isagoo mid cumraysanaya ah ayuu halkaasi aaday markuu meeshii tegey falaamathu qurayshun calaa islaamihi waxay maqleen umaama oo oday ahaa oo reeya maamo ahaa inuu islaamay markaasay falaamatu qurayshun quraysh la dagaashay oo ay ku dhaliileen calaa islaamihi islaamnimadiisabay ku dhaliileen bay ku dagaaleen wey waxyaalaha ay yidhaahdeen waxaa ka mid a ah, yacni sabata ya umaama bay dheheen sabata ya waad leexatay oo diinka diinkaadii aabbayaashaa iyaad ka leexatay markaasuu yidhi laa wallaahi walaakinii aslamtu maca muxamadin sala allah calay wasalam ma ihiye nin iishay maahiye waan islaamay nabi muxamed baana la islaamay buu yidhi diinkii saxda aan qaatay buu faqaala markay ay tahdiideen oo ay la dagaalameen ayuu wuxuu ku yidhi wallaahi allah baan ku dhaartay laa ya'tiikum min alyamaamati xabbatu xintatin xataa ya'dana fiiha rasuulu llahi sal alay wasalam ilaahay baan ku dhaartay laa ya'tiikum idiin imaan maayo min alyamaamati meesha yamaamo la yidhaahdaa idinkaga imaan mayso xabbatu xintatin amadi hal xabbo oo qamadiya idinkagama imaanayso xataa ya'dana fiiha rasuulu llahi sal alay wasalam ilaa nabiylahi moxamed oo idiin ogolaado waa idinka mancinayaa buy maxaa yeele mushrikiin baa tihiin waxay igula dariraysaanna waa diintii islaamka aan qaatay marka odaygii magaalada yamaama aan ahay maadaama aan ahay qamadigan dhulkaasoo maka uga inaan jiray oo looga keeni jiray marka wuxuu leeyahay hal xabbo oo qamadiyahi halkaa idinkaga imaan maayo waa idinka joojinaya falama insarafa markuu laabtayo umaama markuu yamaama tegey ayuu manaca bayca alxintati liahli makka wuxuu u diiday oo ka manciyey bayci alxintati qamadadii beeceedii ayuu liahli maka yuu u diiday reer maka in laga gado ayuu u diiday weyaan kolkaasi fajahaduu yani way dhibtoodeen maxaa yeele meeshaay qamadiga ka heli jireen waa halkaa wey dhulkoodana dhul ou beero ka baxaahi beero ay ka baxdamaa waa dhagax wey sidaa darteed fajahaduu way dhibtoodeen oo cunola'aan baa ku dhacday wey xataa katabuu ila nabiyi sal allahu calayh wasalam ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ay warqad u qoreen yas'aluunahu ayagoo weydiinayo quraysh baa warqad qorayso biarxaamihim raximkooda ay nebiga ku weydiisanayaan iyo qaraabanimada ka dhaxayso ay nebiga ku weydiisanayaan an yaktuba inuu nebigu qoro risaala ilaa umaamata umaamata bni afaal inuu warqad u qoro yasmaxu inuu u ogolaado isagoo u ogolaanayo bayca acaami lahum raashinkii inay ka iibiyaan oo qamxigii iyo qamadigii inay ka gadaanna ayay nebiga shafaaco ayay weydiisteen salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni quraysh ood inta aragto dhib ah nebiga u geysatay oo maka ka soo saartay saxaabadiisii asaga maka ku dhibay haddana madiine uga baxsan waayey intaasoo cadowgoodiiyo soo raacay maalmo intaasoo dhibaato u geystay haddana raximkii iyo qaraabanimadii ayay weydiisteen inuu maarata nebigu ku xidhiiriyo si ay raashin dadka uga helaan nebigu ma dhihin calayhi salaatu wasalaam cadowgaygii baad ahaydeene wax aan shafaaca idiin samaynaya lama arka ma dhihine fa sala allahu calayh waali wasalam nebigana waa uu sameeyey arrintaas markaasi waxa weeye yacni umaama warqad u qoray uu leeyahay dadkaasi bal ayaguna ka iibi waxa ay rabaan u ogolow markaasuu sidaa uu nabigu ugu qoray salawatullahi wasalaamu calayh dadkii baa tihiin lama dhihin markaad waxay tusaysaa tasaamuxa iyo jeclaysiinta dadka diinta la jeclaysiiye dhaqanka nabigeenna siduu ahaa salawaatullahi wasalaamu calayhi weyaan halkaasna qisadii umaama ayaan uga soo baxnay weyaan aswatu bani laxyaan waqcadii arrinta saddexaad ee dhacday waxa weeye waa qabiilka banilaxyaan la yidhaahdaa duulimaadkii lagu duulay duulidii lagu duulay haswadeedii buu shiikhu ka warramay haswa iyo sariyana horaa usoo kala barannay ciidanka keligii hadduu yahay uusan nebigu raacin cadadkiisa intuu doonaba ha noqdo sariya baa la odhanaya laakiin markuu nebiga raaco waxaa waa haswo baa la marka tii hore sariya baa la yidhi tanna waxaa la leeyahay hasw baa lagu magacaabay weya haswatu bani lixyaan bani laxyaan iyo bani lixyaan labadaba waa la laamka la kordhigo la hoos dhigo horaan u soo marnay banulaxyaan waxay ahaayeen nimankii meesha rajiic la yidhaahdo saxaabadii tobanka ahaa oo loo diray yani ay yidhaahdeen qur-aankayna barayaan iyo diinka hana fahamsiiyeen qadriga ku sameeyey uga baxay ballanta meeshana ku laayay qaarna iibsaday dadkaasay ahaayeen banulaxyaan qabiilka banulaxyaan la yidhaahdaa hum ladiina kuwii wey hum ayagu aladiina kuwii wey kaanuu ahaa qatalu lmuslimiina muslimiinta kuwii laayay dilay birajiici meesha rajiic la yidhaahdo ku dilay ayay ahaayeen wa kaanuu qabiilkaas bani laxyaan la yidhaahdaa mutawaqiliina kuwa ku firirsan oo aad ugu fog ayay ahaayeen fi lxijaazi xijaaz bay qabiilkaasi daadsanaayeen ilaa xuduudi cusfaan magaalada yani maarata muxaafadada ama tuulada cusfaan la yidhaahda laga gaaro ayagaa firirsan oo meeshaasi degan weeyaan dhulkaasay wada degan yihiin cusfaanna waxaa la yidhaahdaa waa meel maka u jirto klomtr u jirta weyaan makatulmukarama bay klomtr u jirtaa weyaan ilaa xuduudaasay daadsan yihiin ay ku firirsan yihiin weyaan marka nebiga markay dadkii saxaabadii laayeen horay kagama duulin ma unan kaga duulin horay dibbuu u dhigtay faahara rasuul lahi sal la al wam amrahum nebigu wuu dib dhigay amrahum arrinkooda dibbuu u dhigay markii ay saxaabada laayeen hore ugama duulin xata ida takhaadalat alaxzaabu markii ay ishoojiyeen axsaabtii isu soo bahaystay oo wadma'ana nebigu uu ka xasilay oo ka nagaaday min alacdaa'i cadowgiisa uu ka nagaaday buu istacmala cala almadiinati ibna ummi maktuumin madiine ayuu madax uga dhigay cabdulaahi ibna ummi maktuum buu madax uga dhigay marka aswadan isagaa raacayo oo ilaa dhulkoodii bani banilaxyaan ayuu u socdaa nebiga weeyaan markuu madiine uga dhigay wa kharaja ilayhim ayaga ayuu soo aaday banilaxyaan buu nabiga soo aaday fii rabiici lwal bisha rabiici lwal la yidhaahdo ayuuna soo baxay yani oo ah yani sanat saadisati min alhijra sanadkii lixaad oo hijrada ah ayuu wuxuu soo aaday dhulka iyo banilaxyaan buu soo aada muxuu wataa marka fii miatayni min asaxaabati laba boqol oo saxaabadii ka mid ah dhexdooda isagoo ah buu soo watay ciidan laba boqol ah ayuu nebigu soo watay wa macahum waxayna kaloo wateen oo la jiray cishruuna farasan labaatan farasna waa ay wateen weeyaan wa asraca sayra ilayhim nebiga socodkii ayuu dedejiyey ilayhim ilaa bani laxyaan yani waxa weye aad buu u degdegayo si warkiisa uusan u bixin maxaa yaele dad musaafira ah, hadduu xoogaa nagaado maxamed baa idinku soo socdaan le warkii baa baxaya dad musaafir inta arkaan bay ka hormari karaan ay warki gaarsiin karaan marka iyagoon khabardaara inuu ka korbaca buu rabaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waasraca sayra socodkii ayuu dadejiyey ilayhim ilaa bani laxyaan ayuu u dadejiyey xataa balaqa ilaa uu gaaro badna quraan waadin bayna amajin wa cusfaan yani waadiga la yidhaahdo quraan la yidhaahdo ilaa u gaaro xataa balaqi ilaa uu gaaro badna quraani quraan waadiga la yidhaahda ilaa uu gaaro oo ah yani waa waadin waadi weeye qur-aanku bayna amajin wa cusfaan meesha amaj la yidhaahdo iyo magaalada cusfaan la yidhaahdo dhexdeeda ayuuna ku yaallaa marka ilaa makowba soo dhawaaday wey nabiga halka uu soo gaaro xayu kaana meeshii uu ahaa waadigaasuba musaaba asxaabihi asxaabtiisa meeshii lagu asiibay oo lagu laayay saxaabadii meeshii lagu dilay ilaa uu halkaa soo gaaro nabiga calayhi salaatu wasalaam markii saxaabadiis meesha lagu laayay uu tegey buu fataraxama calayhim saxaabadii u naxariis dalbay oo u naxariistay oo ilaahay wadaca lahum ouna rabbi u baryey subxaana wa tacaala saxaabadii meeshaas lagu laayay ayuu nebigu u naxariistay markaasuu maaragtay una duceeyo rabbi u baryey subxaana wa tacaala weyaan wa aqaama fii dalika almakaani yowmayni meeshaas oo quraan batnu quraan la yidhaahdaa waadigaa calooshiisa ayuu wuxuu fadhiyey wa aqaama wuu nagaaday fii dalika almakaani halkaas ayuu ku nagaaday yowmayni laba maalmood buu ku nagaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam qabiilkii marka banulaxyaan xaalkoodii seeba u noqday markuu nebiga meeshoodii uu yimid amaa banulaxyaan qabiilada banulaxyaan la yidhaahda fafaruu way carareen fii ru'uusi aljibaali buuraha ayay maaragta galeen madaxyadoodii aad yacni ru'uusteeday galeenoo buurihii bay ku carareen weeyaan falam yajid minhum axadan nabiga ma uunan helin mid ayaga ka mida ma uusan helin waa wada dhunteen kulligood waa baxsadeen weeyaan waarsala casharata fawaarisa ilaa cusbaan nebiga markuu banilaxyaan ay kala carareen uusan waxba haynin ayuu marka wuxuu sameeyey wuxuu diray toban fardooley ah buu diray toban nin oo fardo wadato ayuu diray wa arsala nebigu wuxuu diray yani cashrata fawarisa toban fardooley ah oo fardo saaran ayuu ilaa cusfaana meesha cusfaan la yidhahdo u diray oo maka kilomtr u jirta weyaan ayuu u diray muxuu ugu diray litasmaca bihim qurayshan quraysh inay maqasho imaatanka nebi maxamed iyo ciidankiisii inay meeshaasi joogaan cusfaan joogaan inuu maaragtay ay maqlaan litasmaca bihim yani nebiga iyo saxaabadiisii inay maqlaan qurayshan quraysh oo kolkaa fa yudaahiluhum arucbu argagax markaas ou galo oo ay baqaan maxamed baaba idinsoo weerarayay ay dhahaan fadahabuu markaasay waxay aadeen yacni saxaabadii la diray way tageen ilaa kuraaci alkhamiim meesha kuraaci alkhamiim la yidhaahdaa ayay tageen weeyaan marka waa ismu oo u dhaxeeya meel bayna makkata walmadiina ayaa la yidhaahdaa weliba maaragta meel cusfaantii loo diray sideed mayl ka sokayso oo dhanka madiina ka soo xigtaa halkaas ayay gaareen quraaculkhamiimka halkaasay ku taalla cusfaan bay sideetan yani waxay u jirtaa sideed mayl bay u jirtaa weeyaan uma rajaca rasuulu lahi sal alay wasalam ila madiina ciidankii markuu halkaa gaaray oo quraysh ay maqashay nebi maxamed ee asxaabtiisiibaa meeshaa soo gaaray oo xoogaa cabsiyo ay gashay ayay ciidanka iska soo noqdeen nebiga meeshuu joogay ayay ugu yimaadeen uma rajaca rasuulu lahi sal alay wasalam nebiga wuu laabtay calayhi salaatu wasalaam ila almadiinati madiino u laabtay bacda an haaba canha markuu madiine ka maqnaa dabadeed aa aa leyla yani afaryo toban habeen markuu madiine ka maqnaa laba usbuuc buu ka maqnaa dabadeed buu madiino ku laabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka meeshaas wax dagaaloo ka dhacay ma aynan jirin qabiilkii banilaxyaalo lagu duulay waa kala carareen buurahay galeen kabacdina quraysh unbaa xoogaa lagu soo sameeyey istibzaaz wax la yidhaahdo iyo argagixisgelin ayaa lagu soo sameeyey weyaan midda afraad oo acmaashii nebiga uu qabtay bacda qurayda bacda ghaswati qurayda mideedii afraad waa sariyat alciis meesha ciis la yidhaahdo ciidankii uu nabigu u diray calayhi salaatu wasalaam iyo waislaamu abilcaas abilcaas ibn rabiic ninka la yidhaahdaa islaamidiisa uu islaamay abilcaaskaasoo zawji zaynaba binti rasuulilahi sal alay wasalam ahaa zaynabadii nabilaahi maxamed gabadhiisii ahayd radiallaahu canha ninkeedii ahaa islaamidda uu islaamay ayuu cunwaankaa nooga dhigay marka ciish meesha la yidhaahdo maaragta waa waadi u dhow yani eh, meesha yambuc la yiraahdo agteeda ayuu ku yaallaa sariyadan marka zayd ibni xaarita ayaa madax looga dhigay wuxuuna nebiga ugu ogaaday quraysh awr ay lahayd oo tijaaro ahoo shaam ka imaanaysay inay halka ku soo aadan tahay marka sidaa darteed yaa ciidana baa loo dhiibay lagu daro madax looga dhigay zayd ibn xaarita meeshaasay marka xoolihii qoraysh ay lahayd ay ugu tageen wayna soo qabsadeen ilaa ay nebiga u keeneen calayhi salaatu wasalaam marka musanifku wuxuu leeyaha raximah ullah fii jumaada bisha jumaada aluulaa la yidhaahdo dhexdeeda sanati saadisati min alhijra sanadkii lixaad ee hijradii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhexdeeda buu arsala diray rasuulullahi sal alla alay rasuulka alla wuxuu diray zayd ibna xaarita zayd ibna xaaria saxaabigaas ayuu diray ilalciisi meesha ciis la yidhaahdo ayuu u diray weyaan isagoo ah fii miatin wa sabciina yani boqol iyo toddobaatan yani ayagoo rukuub wato oo aanan lubley ahayn ayuu diro wax saaray gaadiid wataba uu diray weyaan yactariduuna inay ka hor tagaan oo halka uga hor tagaan ciiran awr oo maaragtay liqurayshin qurayshu leedahay ciiran awr oo liqurayshin quraysh ay leedaho qaadibatan min ashaam imaanaysay tijaaradoodii iyo ganacsigoodii shaam ka imaanayay inay halka uga hor ayaa kaas uu nebigu u diray saxaabada ah kaana yar'asuhaa awrtaas oo shaam ka imaanaysa qurayshu ay lahayd kaana yar'asuhaa waxaa madax u ahaa abulcaas ibnu rabiic ninka abulcaas ibnu rabiic la yidhaahdo oo ahaa zawju binti rasuulillahi sal ly wasalam nabiga gabadhiisa ninkeedii ahaa weyan yani abulcaas waxaan ognahay mushrikiintii mushrik buu ahaa zaynaba buu qaba binta rasuulilah sal alay wasalam markaas waa tii uu ghaswatu badrin dadkii dagaalka soo galay buu ku jiray oo quraysh soo raacay dadkii la qafaashay buu ku jira waataan soo marnay gabadhiisa marka waa tii ayadoo zaynaba xagga joogto ay wixii lagu furanaya fidyadii ay soo dirtay kuushii ay yacni lahayd khadiija bintu quwaylidin oo ayada ay siisay ayay ku soo dartay xoolihii abulcaas lagu furanay waataan hore u soo marnay markuu nabigu arkay kuushii khadiijo ay lahaan jirto gabadheeda ay siisayna waa tii uu maaragtay u naxariiso raxmad iyo maaragtay kalgacalo uu qalbiga u galay markuu khadiijo soo xusuustay markaasna uu xoolihii u celiyey abulcaas laakiin shardi lagu siiyey in la sii daayo laakiin bishardi inuu zaynaba soo fasaxo si u soo jirooto shardigaas waa tii lala galay wuuna fuliyey shardigii zaynab uu soo diray asagoo laakiin shirkigiisu baaqi ku ah ilaa wakhtigan la joogo shirkigaasuu baaqi ku ahaa weeyaan ciidanka marka isaga awrtan isaga tijaaradan madax ka ahaayo watay weeyaan markii uu meeshaas joogay ayay saxaabadii la kulmeen markii la kulmeenna fa akhadaha almuslimuuna awrtii waxaa qabsaday dadkii muslimiinta ahaabaa qabsaday waahaduu maa fiiha xoolihii ay wateenoo dhanna muslimiinta soo qaadatay wa asaruu rijaalaha raggii waday owrtaasna way soo wada qafaasheen muslimiintii kii zayd bn xaaria oo watay ayaa xoolahoodii iyo raggiiba isku soo qabtay laakiin wa aflata abulcaasi abulcaasi bnu rabiic isagu waa baxsaday dadkii la qabtay ma uuna noqonin waa ka baxsaday laakiin intii kaleetobaa soo qabsada awrta la socotay isagoo madax u ahaa waa cararo waa fakada muslimiinta ma ayan qaban laakiin abulcaas markiiba markuu baxsaday maka ma aadin qayladaanna ma uusan geynin oo ma oranin xoolihiina maxamed baa qaatay ee soo baxooy ma uusan oranine toos madiina u aaday nebigu aaday calayhi salaatu wasalaam maadaama xaaskiisii gabadhii nebiga ay ahayd shafaaco inuu ka raadsado halkaas ayuu u ordayoo maarata madiina buu aaday weyaan waaflata abulcaas abulcaas baa baxsaday oo muslimiintii ayan qabsanin fa jaaa ila lmadiina madiina buu marka yimid isagoo isqarinayo madiina soo galay wastajaara bizaynaba zaynaba oo bintu rasuulilahi sal ly wasalam ayuuna magan galay ayadoo magan galo yidhi badbaadi adaa magan kuu ahay zaynaba waa badbaadisay marka haddii muslimiinta qof ka midihi ou qof yani gaal ah ou badbaadiyo muslimiinta kale kuma xadgudbaan waa sidaa we hebel anuu ammaankayga ku jira haddaad tidhaahdo in lagu xadgudbaayo waa xaaraamu nebigiiyo saxaabadiisii gabadhiisa badbaadida ay badbaadisay way aqbaleen salawaatu ullahi wasalaamu calayh ma aynan taabanin weya isla markaas badbaadada keliya kuma sinaanine abulcaas wuxuu sameeyey wasa'alahaa zaynabo wuxuu weydiistay an tatluba min rasuulillahi sal alla alay wasalam inay nebiga ka dalabto oy ka doonto an yarudda calayhi inuu abulcaas nebiga u soo celiyo amwaal alciiri xoolihii awrtaas ay wadatay oo dhan in loo soo celiyana inay ka dalabto nebiga ay ka doonto ayuu ka codsaday wey wuxuu yidhi haddaa mar badbaadisay waxaan ka codsanaya inaad u tagto nebiga oo aad yacni maarata xoolihii muslimiintu soo qaateen inuu ii soo celiyo inaa ii weydiisa baan doonayaa sidaasuu ku yidhi faacala zaynaba way samaysay arintii way fulisay way tagtay nabigay u tagtay rasuulka ilaahayo waxay tii ninkii wuxuu dalbayaa xoolihiis in loo soo celiyo nabigana calayhi salaatu wasalaam markiiba waa u celiyey waradda calayhi wuu u celiyey abulcaas ayuu nebigu u celiyey kulla shayin wax kasta kulligii xoolihii lasoo qaatay oo dhan waa u celiyey weeyaan yaraa walkabiira kii weynaa walqaliila wax yar walkaiira wax badan wax laga reebtay ma laha wixii ay muslimiintu soo qabteen oo dhan abulcaas waa loo celiyey waxaa lii waa ka xoolahaadi waa lagu siiyey mar hadduu gabadhii nebigana soo magangalay oo ay magangelisay uma haddana ay nebiga uga shafeecday in xoolihii loo celiyo nebigu waa ka yeelay salawaatu marka raggii la qafaashayna waa loo sii daayey weyaan wa kaana abulcaas abulcaasna wuxuu ahaa oo nebiga gabadhiisa ninkii qabi jiray ah min rijaali makka maka raggeeda macduudiina farakutiriska ihi ayuu ka mid ahaa tijaaratan xagga ganacsiga dadka tijaarada gacanta lagu fiio lagu farfiiqo ayuu ka mid ahaa wa maalan xagga xoolahana ragga xoolaha lagu tilmaamobuu ka mid ahaa wa ammaanatan xagga ammaanadana mid yani dad nin ammaano badan ayuu ahaa ha ahaadee farajaca ilaa abulcaas wuxuu u noqday asagoo xoolihii wado ayuu maka u noqday wa adda alamaanaati ilaa ahliha xoolahana ammaano uu soo qaaday bay isagaa mas-uul ka ahaaye wa adda alamaanaati ammaanooyinkii iyo xoolihii oo waday ayuu gutay ilaa ahliha dadkeediibu u dhiibayo qolo walba xoolihii ay lahayd ayuu kala siisiiye wey wuxuu ogyahay de abaal in loo galay mucaamalo fiicanna lagula dhaqmay markaasuu uma aslama asagoo maka jooga buu islaamay wahaajara markaasuu soo hijroodoo madiina uu soo aaday abulcaas ibnu rabiic weeyaan marka uu soo hijroodo uu yimid xaaski gabadhii uu qabi jiray oo la kala geeyeyna ay joogto ila muslim iyo gaal bay kala yihiine faradda calayhi rasuululahi sal al wasalam nebiga wuu celiyey calayhi calaa abilcaasbu wuxuu u celiyey rasuululahi sal alay wasalam rasuulka alleh zaynaba gabadhiisa zaynaba ahayd ayuu abulcaas u celiyey binikaaxi alwali nikaaxii hore oo horay shirkiga markay ku jireen isku qabeen ayuuna ugu celiyey mid cusub looma samaynin weyaan mid cusub looma samayn maxaa yeele markaasi siduu shiikhuba noo sheegi doono aayadihii taxriiminayay in muslimiinta iyo gaaladu ayan isguursan karaynin mushrikiinta inaysan isguursan karaynin aayadaha markaa ma ayan soo degin intayna soo degin bay ahayd weyaan intayna soo degin bay ahayd wadalika marka lagu celinayo nikaaxiisii hore loogu celinayay wuxuu ahaa bacda alaai sanawaatin wa nayifin saddex sano iyo wax la jiro gadaasheeda baa loo celiyay ayagoo kala maqnaa oo nin iyo xaaskiis aanan isku ahayn ayaa nikaaxiisii hore oo shirkiga isku qabi jireen baa nebiga uu ugu celiyay gabadhiisii weeyaan marka aayadahaas wuxuu leeyahy walam takun ma ayan ahayn aayatu taxriimi lmuslimaati gabdhaha muslimaadka ah aayadii ka xarimaysay cala alkufaari gaalada ka xarimaysay ma aynan ahayn nasalad mid soo degtay ila dalika alwaqti waqtigaas ilaa laga soo gaaro ma ayan soo degin weeyaan fa kaana nikaaxu marka nikaaxii abulcaas iyo zaynaba wuxuu ahaa baaqiyan calaa xaalihi xaaladiisa mid ku baaqii buu ahaayo asaguna ma oonan soo furina gabadhaydii ii soo dir baa la yidhi markaasuu soo diray asna shirkigiisu ku haray weeyaan marka yani waxa weeye guur cusub inuu dhex maro mushrikiinta iyo maaragta dadka gabdhaha muslimaadka ah ilaahay qur-aankau ku reebay subxaana wa tacaala fii suurat lbaqara allah wuxuu leeyahay walaa tankaxu lmushrikaati xataa yu'minna wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walow acjabatkum wla tunkixu lmushrikiina xata yuminuu wala cabdun muminun khayru min mushrikin walow acjabakum yani gabar muslimada iyo mushrik marna suuragal maaha inay isguursadaan weyaan gabadha muslimada ah xataa ninka kitaabiga ma guursan karo kitaabi hadduu yahay gabadha muslimada looma ogola gaal asagoo ah laakiin ragga kitaabiyaadka waa loo ogolyahay inay guursadaan muslimiinta ah taa weyan cagsigaasaa jira marka gabar muslimada yacni in la yidhaahdo gaal hebela qabo oo yahuudi ah ama gaal hebeloo nasraaniya ah qaba la yidhaahdaa waa qabaa lama dhehe waa ka sinaystaa weya ma ahan nikaax ma ansaxayo nikaax wax la yidhahdo wax nikaaxu dhexdooda ansixi karaa ma jiro weya marka taa waxay ahayd intaynan aayadahan taxriimka aynan soo degin aayadda fi suurati lmumtaxina ku jirtana aayat limtixaan allah wuxuu leeya fain calimtumuuhunna mu'minaatin falaa tarjicuuhunna ila lkufaari laa hunna xillun lahum walahum yaxiluuna lahun nikaaxa marka ayaguna xalaal uma aha ragguna xalaal uma noqon dumarkuna xalaal u noqon maayaan marka way kala go'day nikaaxoodii waa go'ay marba hadday gabadhu soo islaamto ninka mushriga ah way kala tageen weyaan هذا وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة سرايا خلال هذه الفترة هذا الأمر هذا أرنك كاوي أنصو شيقني سرايات كاسو نبي قدري وقد أرسل وحو كلو نبي قدري وقد أرسل وحو دري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله عدة سرايا ciidamo kale ayuu diray khilaala haadihi alfatra muddadaas intii lagu jiray ayuu diray yacni muddadaas dhexdeeda ayuu diray kaana lahaa yani saraayaadkaasna waxay lahaayeen oo u sugnaaday aarun baaliqun yani raad aad u xeeldheer ayay waxay ku lahaayeen saraayaadkii ciidamadu nebigu diri jiray fii kabxi jimaaxi alcaduwi cadowga kibirkiisa iyo maaragtay madax adeegiisa jabintiisa la jabiyo iyo celintiisa la celiyo ayuu aar aad iyo aad raad dheer ayuu ku lahaa weyaan yacni arrin aad u xeeldheer ayuu ku lahaa in badan oo kufaar isqaadqaadaysay oo awood sheeganaysay ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ciidamadaas uu nebigu diray saraayaadka uu diray ayaa ku baaba'ay oo kibirkooda uu ku jabay wey iyo wa ikhmaadi sharihi shartiisa damintiisa ayay ku sugnayd wey iyo wastitbaabi alamni yani ammaanka sugnaanshihiisa oo sugnaado iyo wabasti salaami badbaadada oo la fidiyo ilaa amaakina baciidatin meelo fara badan oo aad u fog amaakin fara badan oo aad u fog in ammaankeedii la sugo ayaa maaragtay arintaa aar badan bay lahayd ciidamadaa nabiga uu dirayay duruqdiiba aamin ku noqday oo wadooyinkii dadka caadi u mari jireen gaalo badan oo muslimiinta tahdiid ku haysay waa maarata madaxa laga jabiyey oo kibirkoodii baaba'ay marka arrimahaas yani saraayaad badan ousan hadda shiikhu sheegin ayaa jiray oo afartan aanan ahayn markaasuu shiikhu wuxuu ishaarayaa qisada soo socoto oo banilmustaliq lagu duulayo sababka keenay buu meesha loogu ishaaray uma nuqila ilayhi sal allahu calayh ali wasalam nebiga waxaa loo soo guuriyey oo loo keenay yacni war ahaan lagu soo gaarsiiyey maa shay baa la soo gaarsiiyey addaa keensaday oo ku bixiyey ilaa qiyaamihi nebiga inuu u kaco oo u istaago biqaswati bani qabiilka banilmustaliq la yidhaahdaa duulimaadka lagu duulo wax yani keeno war keeno inuu nabigu ku duulo sabab keenay ayaa nabiga la soo gaarsiiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo waxa weeyaan nimankaa banilmustaliq baa is oo isku urursaday inay nebiga oo si lama filaan ah inay ku soo weeraraan ayay maaragtay isku bahaysteen way isku urursadeen qisadii baa loo keenay markii loo keenay nebiga wuxuu diray saxaabadiisa nin ka midaba uu diray oo yidhi warkaa isoo gaaray bal marka hore noo soo hubi waa la soo hubiyey inay run tahay markuu ogaadana wuuba ku kadiyey nebiga kaga hormaray calayhi salaatu wasalaam ghaswatu bani mustaliq wa hiya ghaswatu aswadan waxaa la yidhahdaa aswatu bani mustalif waxaana la yidhaahdaa meesha ay ka dhacday ceel muraysiic la yidhaahdo oo reer bani mustaliq ay lahaayeen ayayuna nebigu tegey dagaalkuna halkaasu ka dhacay weeyaan aswatu bani mustaliq reer bani mustaliq duulimaadkii lagu duulay iyo wa aswat lmuraysiic muraysiic waa ceelka magaciisii meesha biyaha ayaa muraysiic la yidhaahdaa sanada marka waxaa la yidhahdaa ay dhacday bishii shacbaan isla sanadkii lixaad ayay haswadaanan dhacdo nebigu uu ku duulay balmustaliq uu ku duulay weyaan banulmustaliq farcun min qabiilati khusaaca banulmustaliq qabiilada la yidhaahdaa waa farcun laan oo min qabiilati khusaaca reer khusaaca qabiilka la qabiilka weyn laan ka ah weeye yacni mid ah koox qabiil mid ah weeyaan khusaacana nabiga ay taabacsanayd badankeeda qabiilatu khusaaca mushrikooda iyo muslimkoodaba nabigay wada taageeri jireen salawatulahi wasalaamu calayh intooda badan ilaa kooxdan mooye wa kaanat caamatu butuuni khusaaca qabiilada khusaaca la yidhaahdaa lafaheeda iyo jufooyinka ay ka kooban tahay badankoodu waxay ahaayeen mumaali'iina lirasuuli illahi sal alla alayh wasalam yani musaacidiina wa mucaawiniina lahu sal allahu caleh wasalam nebiga kuwa saacido oo u kaalmeeyo oo maaragtay dhinac walbaba ka saacido mushrikiinta kale nebigay kala safan jireen calayhi salaatu wasalaam naasixiina lahu nebigana kuwa naasixiin u ahayn u naseexayn jiray ayay ahaayeen weeyaan niman aad nabiga ugu nasaxayn jirena way ahaayeen oo wanaagga kala telin jiray dhinac walbaba ayagoo mushrikiina bay nebigii iyo saxaabadiisa laakiinse kooxdan laantan ama jifadan oo minha khusaac ka midahi waxay ahayd mumaali'an liqurayshin quraysh mid saacido oo u kaalmayso ayay ahayd weyaan quraysh bay taageeri jireen qoladan la yidhaahdo banimustalif la yidhaahdo waqad nuqila waxaa loo soo guuriyey nebiga oo loo soo raray ilaa rasuulilahi sal l waslam rasuulka alle waxaa loo soo guuriye oo lasoo gaarsiiyey annahum balilmustaliq yastaciduuna inay diyaargaroobayaan liqitaalihi nebiga la dagaalankiisa inay u diyaargaroobayaan inay rabaan inay nebiga kusoo duulaan oo la dagaalamaan marka isticdaadkii bay ku jiraan isdiyaarintii ayaa nebiga la soo gaarsiiyey nabiga markiiba warka kuma duuline eh, wuu hubsaday fabacaa buraydat bn xusayn ninka la yidhaha buraydat bn xusayn ayuu diray oo bani mustaliq buu u diray litaxqiiqi hada alkhabar warkaas inuu hubsashadiisa warkaa hubsashadiisa darteed ayuuna u diray weyan soo hubsa warka la sheegaayo noo soo hubi ma runbaa mise waa burayda meeshii buu tegay ahbaartii buu raarraadiyey waa soo noqday fata'akkada ladayhi sixatuhu fata'akkada waxaa xoogaystay oo xaqiiqo noqday yani ladayhi nebiga agtiisa sixatahu warkaas runnimadiisa ayaa nebiga agtiisa yani ku adkaatay ku xoogowday weeyaan aad bay inay soo weerari doonaan ayaa muta'akid noqotay aad u xoogaysatay markuu ogaaday marka ciidankiisoo nebiga diyaarsaday faistacmala cala almadiina madiine ayuu wuxuu madax uga dhigay zayd ibni xaaria zayd ibni xaaria ayuu madax uga soo dhigay oo kasoo tegey waqiila hayrahuna waa la yidhaahdaa may zayd ibni xaaria maahee qof kale uga soo dhigay sida maalan abudar alkhifaariyi oo kaleeta bay qaar sheegaan saxaabin kaley sheegaan yacnii adiga mid unba uga soo tegay ama zayd ibni xaaria ha noqdo abu dar ama kayrkii midkoo doonaba ha noqdee yani madiinana qof buu madax uga soo dhigay waasraca fi lkhuruuji ilayhim wa asraca wuu degdegay nebiga fi lkhuruuji bixitaan ilayhim ilaa bari lmustariq oo u soo baxo ayuu soo degdegay liyubaaqitahum bilhujuumi inuu ku kediyo weerarka ee weerar lama filaan ah inuu ku qaado ayuuna u soo baxay weya wamacahu nebiga waxaa la jiray sabcamiatin min asaxaabati wamacahu nebiga maciise ayadoo ay duulay kaana banmustalid qabiilka la yidhaahdana waxay ahaayeen naasiliina kuwa degan calaa maain ceel bay deganaayeen oo yusamaa lagu magacaabo bilmuraysiici magaca muraysiic la yidhaahdo ayay deganaayeen oo ku taalla min naaxiyati qudaydin meesha qudayd la yidhaahda jihadeeda ayay ku taallaa ila saaxili halka baxrulaxmar yacni badda cas xeebteeda xaggeeda ayay jireen dhankaas ayay jireen qudayd xaggeeda hirganaayeen weyan marka ceelkaa muraysiicna halkaas uu maarata ku hiilay weyan marka dadkaas bani mustaliqna ninka la yidhaahda xaari ibna abi diraar ayaa madax u ahaa qaa'idkoodii ahaa oo madax u ahaa weyan dagaalkana isagaa ololaynaya fa ahaara calayhim nebiga markuu meeshii yimid fa ahaara calayhim waa weeraray bani mustaliq buu weeraray wahum ayaguna haaruuna kuwa maaragta weeraraya nebiga ay yihiin oo ayaga laftoodii ay rabaan inay yani nebiga weeraraan ay doonayeen marka labadii ciidan baa iska hor yimid wey faqatala bacdahum nebiga wuxuu dilay nebiga calayhi salaatu wasalaam bacdahum qaarkood buu dilay oo dagaalkii waa looga adkaaday wey wasaba daraariihim carruurtoodiina waa u soo qafaashay wa akhada amwaalahum xoolahoodina waa uu qaatay wadaalika markaas uu dagaalka la galay oo ayaga waxna laga dilay waxna laga qaatay waxay ahayd lileylatayni laba habeen oo mada tagtay min shacbaana bisha shacbaan la yidhaahda laba habeen oo ka tagtay sanat saadisa sanadii lixaad oo min alhijrati ah waqiila sanat alkhamisati min alhijra waxaa kaloo la yidhaha sanadkii shanaadna waa la yidhaahdaa oo hijrada nebiga marka wakhtigaas ayay ahayd waqcada markay dhacday marka yacni mas'aladu mas'ala muttafaqa ma aha dadka mu'arikhiinta ah qaar badan waxay leeyihiin ghaswatu bani mustalif dagaalba kama dhicinba dagaalba ma dhicin saasay leeyihiin oo yani wax iska horimaadaba maba jirin bay qaarkood leeyihiin laakiin calaa kulli xaalin riwaayadaanna waxay sheegaysaa in ayaguna weerar ay soo hayeen muslimiintana ay kala hormareen laakiin dad badan laga soo qafaashay xoolo badanna laga soo helay riwaayadaana waa ay jirtaa weeyaan ibnu qayim aljawsiy oo kaleeto isagu ma ogola wuxuu leeyahay wax dagaalo meeshaas ka dhacayba maba jirinba dadka la weeraray waxay ahaayeen dadkii bannaanka eh, maart soo foofay arigoodii iyo xoolihii soo foofay ayuunbay ahayn waxa la qabsaday laakiin ma ahayn dagaal ma dhicin markiiba dadkaas waa isdhiibeen uu leeyahay marka wa kaana fi sabyi dadka lasoo qafaashay marka dumarkii lasoo qafaashay waxaa dhexdooda ku jiray oo ka mid ahaa juwayriyatu bintlxaaridi gabadha juwayriya bint alxaari ibni abi diraar oo ahaa ra'iisu bani musali bani mustalib ninka madaxda u ahaa gabadhii ou dhalay oo xaari ibni abi diraar gabadha juwayriya la yidhaahdaa ayaa ka mid ahayd dadkii lasoo qafaashay falamaa qadima sal allahu caleh wasalam almadiina nebiga markuu madiine yimid uu soo galay isaga oo yani dadkii lasoo qafaashay wataahi ayuu actaqahaa wuxuu xureeyey juwayriya buu xureeyey watasawajahaa nebigu wuu guursaday calayhi salaatu wasalaam goormuu guursaday bacda an aslamat marka islaamtay dabadeed oo diinka ay qaadatay ayuu nebiguna marka guursaday oo xaaskiisibay ka mid ahayd juwayriyata bint alxaari waxay ka mid tahay ummahaatu lmuminiin ayay ka mid ahayd weyan markii nebiga uu xureeyey juwayriya oo xoreeyey oo markaa nebigu uu guursaday ayaa waxay arkeen saxaabadii dumarka kale haystay oo soo qafaashay nebigii oo gabadhaa xureeyey markay arkeen ayaa boqol ahlu beytkii kamida ah, reer banmustalif kamida ah gabdhahoodii ayay ayaguna wada xoreeyeen weyaan marba haddayba nebigii sihri la noqdeen oy nebigiiba la xidideenba uu ka guursaday saa darteed ayagana gabdhihii u wada xoreeyeen buu leeyay faactaqa almuslimuuna muslimiintii waxay xoreeyeen mi'ata ahli beytin boqol guri oo min bani lmustalif reer bani mustalif ka mid ah yani ahalkoodii gabdho ay haysteen oo ayaga saraari u ahaa ee addoommo u ahaa bay wada xoreeyeen weyan kuwaasoo qad aslamuu islaamay way islaameen gabdhahaasna markay islaameenba way wada xoreeyeen wa qaaluu markaas waxay yidhaahdeen dadkan reer bani mustaliqoo lasoo qafaashay oo hadda aan xoraynay wa ashaaru rasuulilahi sal l wasalam nebiga xididkiisii weeye marka sidaa darteed maadaamaba nebiga uu la xididay raggoodii dumarkoodii wixii a qafaalanoo dhan ilmahoodii waa wada xor bay yidhaahdeen wey fa kaanat marka jaweeriya waxay ahayd acdama annisaai barakatan haweenka midda ugu barakada badan barakadeedu ay ugu weyninka badan tahay ayay ahayd calaa qowmiha dadkeedana ugu baraka badneedu mar hadduu nebigu guursaday baa dadkeedii oo dhan liajli daalika loo xoreeyey marka qowmkii banilmustaliq baraka aad u tiro badan ayay gabadhaa guurkeedii nabiyulaahi moxamed oo guursaday ayay ka heleen la'anna dadkoodii o dhan baa loo soo xoreeyey tilka hiya aswatu bani lmusaliq taasi waxa weeye waa aswatu bani lmusaliq wey biiijaazin annagoo soo koobayno iyadoo lasoo koobay iijaaz waa soo yarayn wey ma lama dheerayno siday ahayd loogama hadline waanu soo gaabinay wey laysa fiiha dhexdeeda iyadoo uunan ku jirin maa yustaqrabu wax la qariibsadaba kuma jirino dagaal weyn oo dhacay iyo shiddo weyn maba aysan jirin laakiin waqacad khilaalahaa waxaa dhexdeeda dhacay intii duulimaadkaa lagu maqnaa laakiinse waqacad waxaa dhacday khilaalahaa muddadii uu duulimaadka nebiga ku maqnaa xaadiataani laba dhacdo ayaa dhaceen oo mu'limataani aad u xanuun badan oo aad u xanuuniyey dadka muslimiinta istaqallaha ay ka faa'iidaysteen almunaafiquuna munaafiqiintiina ay ka faa'iidaysteen taasaa dhacday maxayna uga faa'iidaysteen munaafiqiinta liihaarati alfitani fitnada kicinteedii la kiciyo iyo waliltiraabi yacnii qas muslimiinta la qaso fi lmujtamaci almuslim bulshada muslimka in la qaso darteed oo fitnooyin la dhex dhigaahi daraaddeed bay uga faa'iidaysteen waxataa fi lbayt nabawiy ilaa xataa laga soo gaaro waxataa fi lbayti nabawiy nebiga gurigiisii xataa dhexdeedii taabatay oo idraab ku samaysay weyaan wahumaa labada xaadiio waxa weeye alxaadiatu luulaa tan hore waxa weeyaan qowlu رأس lmunaafiqiina munaafiqiinta ninkii madaxda u ahaa hadalkiisii uu yidhi lain rajacna ila almadiina layukhrijanna alcazu minha aladal lain rajacna haddaynu noqonno ila almadiinati madiina aanu u laabanno layukhrijanna wuu alacazu midkii sharafta lahaa minha madiinow ka saaraya aladalla midkii liitay ayuu ka saaraya marka casiiska isagaa isku jeedo cabdulaahi bnu ubayi wey daliilkana nebigii iyo saxaabadiisa u jeedaa weyaan wasababu dalika hadalkaas sababta uu ku dhacay buu sababu dalika arrinkaas sababkiisu waxa weeye anna rajulan nin oo min xulafaa'i lmuhaajiriina muhaajiriinta dadkoodii isbahaysiga la ahaa ka mid ah oo muhaajiriintii ka tirsan wey iyo wa aakhara mid kale oo min xulafaai lansaari ansaarta qaybtoodii ka tirsanaa yaa isdaxamaa isciriiriyey calaa maai muraysiici biyihii ceelka muraysiic la yidhaahdaa ayay isku ciriiriyeen markaasaa markay isciriiriyeen isgarbiyeen baa fadaraba almuhaajiriyu kii muhaajiriga ahaa baa wuxuu garaacay alansaariya buu garaacay oo dharbaaxyo ku dhuftay wey wa qaala markaasuu alansaariyu ninkii ansaarigaa la dharbaaxay baa wuxuu ansaare ciiso gurmada wey waa waray wey saasoo kale wey wa qaala almuhaajiriyu markii uu ansaar ninkan maaragtay ugu yeertay ayuu wa qaala almuhaajiriyu muhaajirigaana wuxuu yidhi yaa lalmuhaajiriin idinkana muhaajiriintii iisoo gurmada ii imaada waa waray wey hadalkaasoo kale buu yidhi wajtamaca annaasu min altarafayn waxaa kulmay wajtamaca waxaa kulmay naasun dad oo min atarafayni labada dhinac ka tirsanba ayaa yimid muhaajiriintiina qaar baa ku soo baxay waartii ninkan uu yidhi ansaartiina rag baa ku soo baxay hadalkii ninka uu yidhi ayay ku soo baxeen wey fabaadarahum rasuulu lahi sal lay wasalam nabigaa warkii maqlay markiiba hore waa u degdegay wey ayagiibuu aaday fabaadarahum waxaa u degdegay rasuululahi sal la alay wasalam rasuulka allah u degdegay wa qaala markaasuu wuxuu ku yidhi abidacwa aljaahiliyati ma daw dacwadii jaahiliga ahayd baad u yeeraysaan aad iskugu wacanaysaan wa ana bayna adfurikum anoo dhexdiina joogo oo rasuulka ilaahaya baa jaahiliyadii aad u noqonaysaan miya lanna yaa lalmuhaajiriin iyo yaa lalansaar waxaa ka dhex muuqdo casriya ka muuqato casabiya ka muuqato tacasub baa ka muuqdo yacni maaragtay qabyaalad baa ka muuqdo marka qabyaaladdaasuu nebigu diidan yahay in dad muslimiina la kala saarsaaro oo la yidhaahdo kana koox fulaana kana koox fulaana ayaa maaragtay nebigu uu diiday oo ku tilmaamay dacwa aljaahiliya wahaakadaa wax kasta kulligii oo dadka muslimiinta inta laga urur iyo xisbi iyo jamaaco waxay doonta ha noqotee laguna dhiso alwalaa walbaraa lagu dhiso layskugu wacdo oo dadka kale looga bari noqdaa isagana dacwajaahiliya galaya xataa magac kasta ha sheegteen hadday doonaan asmaadan yaa ka qiimo badnaa almuhaajiruun walansaar wax ka qiimo badan ma xisbi markaa muslimka ka dhex oo aad ugu yeerto aniga xisbigayga ha la soo galo dadkii kalena aad collaytanto oo waxyaabo aad ka abuurto ayadana sidaan unbaad maaragtay dacwa aljaahiliya qof u yeeray baa tahay wey abi dacwa jaahiliyati jaahiliyadii yani miyaad iskugu wacaysaan iskugu yeeraysaan weyaan waana aniguna bayna adhurikum dhexdiinna aan ahay dacuuha ka taga buu yidhi nabiga dacwa jaahiliya ka taga fa inahaa iyadu muntinatun mid uraysan weeye qurun ah weeye ka dhaqaaqo iskaga taga weyaan facaada annaasu dadkii way laabteen ilaa rushdihim hanuunkoodii hanuunkoodiiba u noqdeen yani dantooda islaamnimadii bay garteen waxaan inay jaahili tahay ayay arkeen farahay ka qaadeen warajacuu wayna ka laabteen meeshii wax isku yimid oo dagaalama ma jirin wey wa kaana jamaacatu min almunaafiqiina koox munaafiqiinta ka midihii ayaa waxay ahayd qad kharajat fii hadihi alghaswati duulimaadkan oo bani mustaliq lagu soo duulay kuwa soo baxay awal ma ayna soo bixi jirin inta badan nebiga ma soo raaci jirin duulimaadkiisa laakiin tanay soo baxeenay soo raaceen lam takhruj min jamaacadaas kooxda soo raacday oo ra'iiskoodina uu ka mid yahay cabdulaahi bnu ubay oo soo raacay maalintaa ka hor ma ayan soo raacay waad ogeyden uxud markuu soo baxay maaldax markii la maray waatuu ka laabtay saddex boqoloo ciidan waatuu la laabtay yidhi meeshaan wax dagaaloo jira lama arkay hala baaba'a wey waatuu ka laabtay wey wamacahum waxaa la jiray marka ay soo baxayeenna ra'iisuhum ninkii madaxda u ahaayo cabdulaahi bnu ubay cabdulaahi bnu ubay bnu saluul ayaa ka mid ahaa wey falamaa balaqahu lkhabaru cabdulaahi bnu ubay markuu warkii soo gaaray inuu ninkii muhaajiriga ahaana yaa lalmuhaajiriin uu yidhi oo nin ansaariya ou dharbaaxay warkaa markuu soo gaaray istashaata wuu gubtay adaban cara ayuu la gubtay aadoo u carooday wey caradiisaa tira badatay wa qaala markaasu wuxuu yidhi awa qad oo arrinkaa ma wakafaruuna yani waxa weyaan way nagu tira bateen w fii bilaadina baladkeenay ku tira bateen oo ay maarata xoolo ku yeesheen aad ba ugu soo bateen buu leeyay bilaadeennii bay ku bateen yacni madiinay ku soo bateen muhaajiriintii annaga iska lahaynu soo dhowayna buu yidhi wallaahi allaan ku dhaartay maa acuddunaa maa acuddunaa isku tirin maayo iyo wajalaabiiba qurayshin quraysh yacni kuwoodii la keenay oo la soo jiitay oo madiine la keenay ku tirin maayo yani jalaabiiba qurayshin oo haadihi midan ihi ilaa kama qaala lwalu dadkii horeeye waxay yidhaahdeen mooye oo maxay tahay sammin kalbaka yakuluk sammin kalbaka yani maal iyo tusaale aan u helaya annaga iyo quraysh ma jirta buu leeya muhaajiriintii tusaale aan u heli karaahi ma jiro ilaa dadkii hore xikmadii ay yidhaahdeen oo ahayd sammin kalbak eygaaga cayili yakuluk ha cune marka eeye aan kororsanay cayilinay bay noqdeen markaas annagiina cunayn buu leey hadalkaasuu ka dhigay nebigii saxaabadiisa amaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay lain rajacna haddaanu noqonno ila almadiinati madiine aynu u laabanno layukhrijanna lacazu ninka sharaftale wuu bixini minha madiina buu ka saari aladalla midka liidashada badan ayuu ka saarayaa araada bilcazi ninka sharaftale wuxuu u jeedaa nafsahu naftiisabuu u jeedaa isagaa isku jeeda marka jalaabiiba qurayshin jalaabiibta waxaa la yidhahdaa waa laqab oo muhaajiriinta ay u bixiyeen quraysh ay u bixisay weeyaan jalaabiibay u bixiyeen asalka jilbaabka waxaa la yidhaahdaa waa marada weyn oo la hagoogto ayaa jilbaab kale oy dumarku qaataan baa la yidhahdaa jilbaabka marka maadaama muslimiinta markay maka joogeen ay dhar waaweyn ay qaadan jireen bay jalaabiib u bixiyeen ama waxaa la yidhaahdaa waa majluubiino kuwa la soo jiitayoo la keenay oo madiine loo soo jiidayna waa la yidhaahdaa laakiin laqabka asal ahaan waxaa ku muhaajiriinta u bixiyey qorayshta mushrikiinta u bixiyeen weyaan mushrikiinta ku magacaawday marka araada bilacazi qofka sharaftale wuxuu u jeedaa nafsuhu buu u jeedaa wabiladalli kan daliilka ahna wuxuu ula jeedaa rasuul allahi sal alla alay wasalam rasuulka allo ula jeedaa waalciyaadu billah baan ka magangalla rasuulka ayaa casiize asagaa daliil ah weyaan marka asagaa daliil ah munaafiqaasi wey wa akhada wuxuu gudagelay ninka la yidhaahda cabdulaahi bn ubay yudabbiru inuu dabbarayo oo uu maamulayo maleegayo lidaalika arintaas inuu u maleegayo alfitana liajli daalika arintaa darteed inuu alfitana fitnooyin u maleegayo ayuu maaragtay ayuu gudagalay wey fitnooyin badan inuu ku sameeyo xataa qaala lirufaqaa'ihi ilaa saaxiibadii uu ku yidhaahdo haada maa facaltum bianfusikum isaga oo taxriidinayo ayuu wuxuu ku leeyahay yani dadkii munaafiqiinta la ahay saaxiibada la ahaa oo reer madiina iyo wuxuu ku leeyahay haadaa maa facaltum bianfusikum kani waxa weye waxaad idinku naftiinna ku samaysan idinkaas ku sameeyey ahlaltumuuhum nebigii saxaabadiisii muhaajiriinta ah waad dejiseen bilaadakum baladkiinni baad dejiseen dhulkiinni baad soo dejiseen waqaasamtumuuhum amwaalakum xoolihiinnana waad la qaybsateen oo xoolihiinni baad la qaybsateen buuyii amaa wallaahi allaan ku dhaartaye low amsaktum haddii aad ka haysan lahaydeen ood ka ceshan lahaydeen canhum nebigiiyo saxaabadiisa xoolihiinna iyo maalkiinna aad ka ceshan lahaydeen oodna waxba siin lahayn lataxawaluu waxay u wareegi lahaayeen ilaa hayri daarikum magaaladiina beledkiinna daartiina meelaan ahayn ayay aadi lahaayeen laakiin idinkaa soo dhoweeyey marka maanta saan in la idin yeelo idinkaa sabab u ahaa buu leeyahay haadaa maa facaltum bianfusikum wey idinkaa isku sameeyey buu leeyahay wa kaana macahum waxaa la jiray markaas ou rufaqadiisa u sheekaynaya cabdulaahi bnu ubay wa kaana macahum waxaa la jirkooda ahaa xiinamaa qaala markii uu yidhi ma qaala hadalkii uu yidhi hadalkii aan soo hormarina markuu odhanayay waxaa goobjoog ahaayee la joogay shaabun wiil dhalinyaro ah oo mu'minun mu'min ah qawiy liimaani iimaankiisoo xoog badan yahay oo la yidhahda zayd ibnu arqamin zayd ibnu arkam saxaabigaas ayaa la joogay zayd ibnu arkam la yidhaahdo oo hadalkii aad u dhibay lam yasbir ma uunan sabrin zayd calaa haada alhuraa'i hadalkan tirada badan oo faasid ka ihi raadi kuma uusan noqonin mana ku sabrin inuu dhagaysto marka alhuraa waxaa la yidhahdaa alkalaamu alkaiiru alfaasid baa la yidhahdaa hadalka tirada xumaynayo baa huraa loo jeeda hadalka xunkaaho tirada badan towtowda ou ninkaan leeyahay maunan ku sabrin xataa ablaqa ilaa uu gaarsiiyo alkhabara warkii ilaa uu gaarsiiyo rasuul sal alla alay wasalam zayd bnu arqam nebiguu warkii u keenayoo soo gaarsiiye salawaatu wasalaamu calayh nebiga markuu warkuu soo gaaray durbadiiba iskagama duuline taabut buu sameeyey kaadsiinyey buu la yimido arrintiibuu baaray fadacaa sal llahu alayh ali wasalam nebiga wuxuu u yeeray ibna ubayin cabdulaahi ibni ubay ibni saluul ayuu u yeeray ninkii warka laga soo xikaayada wiilka uu ka soo sheegay ayuu u yeeray wa sa'alahu can dalika wuu weydiiyey war hadalkaa ma tiri buu nebigu weydiiyey cabdulahi ibni ubay baa layidhi hadalkaa ku hadashay faxalafa markaasuu way ugu dhaartayo wuxuu ku dhaartay annahu lam yaqul shayan annahu isaguba lam yaqul inuusan oranin shayan waxba inuusan oranin oo mima balaqahu wixii nabiga soo gaaray ihi wax ka midaba inuusan oranin buu ku dhaartay weyaan arrintaasu nabigu ugu dhaartay weyaan yacni inuusan hadalkaas wax ka jirin wax ka jiraahi jirin ayuu ku dhaartay ilaa hadda shiikhuu iska soo gaabinayaay kutubaha kale waxay qorayaan ilaa dadkii kale ay ku kacaan oo layidha odayaashii ansaar ay lahayd wiilkii yarka ay ku kacaan oo layidhaahday maarata maxaa odaga yani maarata warkaa uga sheegaysaa maxaa sidaa u yeeshay kalimaad tira badan oo maaragtay aan e, e, maaragtay ah yarka ay ku haybaarinayaan ay ku dhibayaan bay la yimaadeen ilaa marka dambe suuradan ay soo degto ayaa carshiiku hadda noo tilmaamayo faanzala allaahu allah baa wuxuu soo dejiyey suurata almunaafiqiina suuraddan suuratu lmunaafiqiin la yidhaahdaa ayuu allah soo dejiyey marka wafadaxahu ilaahay markuu aayaddaasuuradaa soo dejiyey wafadaxahu cabdulaahi bni ubay ayuu suuradda ku fadeexeeyey ilaa yowmi ddiini ilaa qiyaamo laga gaaro qur-aankaasaa la akhrina walbaba waa soo gaaraya wakhtigiisii wey wa kaana ibnu hada almunaafiqi munaafiqaas wiilkiisu wuxuu ahaa cabdulaahi bnu ubay wiilka ou dhalay oo ismuhu magciisa la yidhaahda aydan sidoo kale cabdulaahi la yidhaahdo cabdulaahi ibna cabdilaahi ibna ubay mumina nin mumina buu ahaa wiilkuu cabdulahi ibn ubayda oo khaalisan iimaankiisuna uu khaalis yahay oo ilaahay yani maarata aan nifaaq ku jirin iimaankiisa ilaahay dartii u rumeeyey ayuu ahaa ninkaas wiilka ou dhalay oo nin mu'min ahaa oo khaalis ahaa ayaa wuxuu sameeyey fawaqafa calaa naqbi almadiina fawaqafa wuxuu istaagay calaa naqbi almadiina madiino wadadeedii ciriiriga ahayd ayuu istaagay naqbiga asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waa aariiqu dayiqu fi ljabal yacni waddada ciriiriga ahee buurta ku taalla ayaa la yidhaahdaa marka intuusan wiilka meesha istaagin shiikhuu wuu noo soo gaabiyey yacni waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam markii arrintaas ay dhacdo cabdulaahi ibnu ubay warka uu yidhi isla markiina ou inkiray yacni hadal iyo hadal tiro badanna ay bilaabatay warkii dadkii maaragtay warka ay badiyeen ayaa yacni nebiga wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam in la guuro buu markiiba amray weeyaan wuxuu amray in la raro dadka ay guuraan yacni waxaa la yidhaahdaa cumar ibnu khataab baa la jooga nebiga nabiga cumaraa la fadhiyey markii oo warka lasoo gaarsiiyey nabiga marka cumar baa wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow ninka la yidhaahdo yani maarata cabaad ibni bishrin ninka la yidhaahdo far hadila ninka munaafiqaah markaasuu nabigu ka diiday salawaatu ullahi wasalaamu calayh cumara wuxuu yidhi ninka hadalkaa ku hadla waa munaafiqe cabdulaahi bnu ubay ninka la yidhi cabaad ibnu bishrin waxaa tidhahdaa dildheh buu yidhi nebiga markaas wuxuu ku yidhi cumar fakayfa ya cumar ida taxadaa annaasu ana muxamadan yaqtulu asxaabahu cumarow bal ka waran hadday dadku ku sheekaystaan nama ogay ila ninka muslimiinta loo heysta muslimkiibuu ka mid yahay jihaad buu u soo raacay madiinuu kuwa islaamay daahirkii laakiin qalbiguu kaafir ka yahay ummadda waxay haddii la dilo dadku waxay leeyiin moxamed asxaabtiisa balaayaaba dadkiisa laayaba bal ka warran hadday dadku taa ku sheekaystaan laakiin markaasuu yidhi laa buu yidhi ma dilayna buu yidhi walaakin adin biraxiili buu yidhi dadka waxaa ogeysiisaa hala guuro wakhti uusan nebiga guuri jirin ayuu nebigu dadka amray oo yidhi hala guuro saacad aad iyo aad qorax kuleelka uu jiro ayuu nebigu yani rara yidhi oo madiinaha loo laabto maxaa yeele hadalkiiba shuusharadiibaa badatay warkiibaa batay marka hadhowdii in ciidanka dhexdiisa balaayi ka dhex dhacda buu nebigu ka baqaya maalintaas baa la socday ilaa qoraxda ka dhacdo habeenkiibuusan nebigu dadka dejinin oo habeenkii oo dhan baa lasii socdoo la guuraynayay maalinkii kaleba haddana uusan nebigu marna dejinin dadkii ilaa barqadii la gaaro qoraxdu ay kululaato intaas ayuu nebigu dadka ciidanka u waday markii barqadii markii la kululaaday oo dadkii yaniaarsac ka badan safar ay ku soo jireen markaa kadib uu nebigu meeshaa dejiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh saxaabada marka markii nebiga uu yidhi ha la rarto saacad uu guuri jirana aynan ahayn yaa rag badan u yimaaday sida usayd ibni xudayr oo sayidun aws ah ayaa u yimid markaasuu rasuulka ilaahay waqti aan la guuri jirin oo maaragtay eh, aadan lagugu baranin oo aad u dhib badan ayaad raratay iyo waa sidee buu yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi awamaa balaqaka maa qaala saaxibukum saaxibkiinna wuxuu yidhi miyuusan idin soo gaarin warka uu yidhi markaasuu yidhi muxuu yidhi buu yidhi markaasuu yidhi zacama wuxuu sheegtay saaxibkiinna annahu in rajaca ila almadiina layukhrijanna alcazu minha aladal kalimaadkaas buu sheegtay buu yidhi markaasaa usayd ibn xudayr nebigu wuxuu ku yidhi anta tukhrijuhu yaa rasuul allah adigaa ka saaraya minha madiina in shita haddaad doonto asagoo kaama saari kare adaa ka saari kara buu yidhi markaas yacni waxaa jira marka wiilkiisa mu'minka oo shiikhu noo soo sheegay ayaa wuxuu maqlay aabbihii warkii uu sheegay iyo saxaabadii isla dhex martay cabdulaahi ibnu ubay in la dilaa la rabaa markuu maqlay aabbahaabaa la dilaya ayuu marka wiilkii wnabigu u tegay calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay waxa isoo gaaray annaka turiidu qatla abi cabdulaahi bnu ubay dilkiisa inaad doonayso ayaa isoo gaaray buu yidhi fain kunta laabudda faacilan hadday tahay laga maarmaan ina aabbahay disho marba haddii inay aabbahay in la dilo ay laga maarmaan tahay waxaa weeyaan fa ana axmilu ilayka ra'sahu aniga idir buu yidhi famurnii aniga ifar anaa fa axmilu ilayka ra'sahu anaa madaxa aabbahay inta ka soo jaro aan madaxiisa kuu keenaya rasuulka ilaahay marka sababta uu ku sheegayna waa maxay fawallaahi buu yidhi laqad calimat alkhasraju khasraj waxay ogaatay qabiilada khasraj la yidhaahdaa maa kaana laha min rajulin abara biwaalidihi minii qabiilka aan ka dhashayoo khasraj la yidhaahdaa waxay kulligood og yihiin madiine inuusan joogin axad aniga aabbaha iiga baarinimo badan inuusan jirin ayay og yihiin buu yidhi wa innii akhshaa waxaanan ka cabsanaya an ta'mura bihi hayrii axadan aniga ahayn intaad farto oo fa yaqtulahu cabdulaahi ibnu ubayi ou dilo oo markaa falaa tadacunii nafsii naftayda aynan ka tegin anduru ilaa qaatili cabdilaahi cabdulaahi ibnu ubay ninkii dilo aabbahay ahaa inay naftayda ka tegi weyso inaan fiirfiirinayo oo kolkaas yani yamshi bayna annaas isagoo oo kolkaa fa aqtulahu aniga aan dilo marka ninkaa muslimkaa dilana yani aan noqdo fa aqtula rajulan mu'minan bikaafirin aabbahay oo gaala ah inaan nin muslima u dilo inay nafteeda ugu xumbaarto oo kolkaa fa adkhula naara aan kolkaa naarta ilaahay galo ayaan ka baqayaaye haddiiba aabbahay in la dilo ay tahay aniga ifar anaa madaxiisa ninkaas iimaankiisa cabdulaahi bn cabdulaahi bn ubay nin aad iyo aad u khayr badan buu ahaa oo maaragtay yani waan runtii xaqiiqadunu ka hadla qofka caatifadii ubuwanimadii baa jirto aabbihii ninkii dilay nafta way u ziinayn kartaa iyo shaydaanka ay yidhaahdaan war aabbaha ninkaasaa dilay muxuu u nool yahay adna maaragtay dilow ka aarso inuu shaydaanka ku tirtirsiiyo diiddo ou diidayo ayuu nabiga sidaa ugu sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi bal natarafaqu bihi wanuxsinu suxbatahu maa baqiya macan waa u naxariisanaynaa saaxiibtinimadiisana waan hagaajinaynaa inta uu nala joogo dili mayna buu yidhi waxaas warkaasna wax ka jira ma laha labana dilayo nebiga markaasuu markuu wiilkii ka tegey iyo cumar la hadlo wuxuu yidhi kayfa taraa yaa cumar buu yidhi maalintii aad lahayd markaad lahayd ninka hala dilo wiilka soo ma jeedid buu yidhi soo u hadlay yacni ninkaasoo ahaa bal ka warran buu yidhi taladaada la yeeli lahaa oo aan ninka intaan amro hala dilo la yidhaahdo maxaa meesha ka dhalan lahaa cumar wuxuu yidhi wallaahi buu yidhi qad calimtu laamru rasuuliillaahi sal alla alih wasalam acdamu barakata min amri waxaan ogaaday buu yidhi ilaahan ku dhaartay nabiga arrinkiisu inuu ka baraka badan yahay aniga arrinkayga baan ogaaday buui yacni ilaahay baa waafajiyey subxaana wa tacaala wey marka wiilkii markuu intaa yidhi madiine markii loo dhowaaday ayuu marka aabbihii madiine uga hormaray markaasuu albaabkii madiine laga gelayey ariiqaas u istaagay weyaan tiiwa marka shiikhuu noo sheegi wa kaana ibnu hada munaafiqi munaafiqan cabdulaahi ibnu ubay layidhahdo wiilkiisa wuxuu ahaa wasmuhu aydan magaciisana isna waxaa la yidhahdaa cabdulaahi baa la yidhahdaaye muminan nin mumino khaalisan khaalis aliimaani ah iimaankiisa uu khaalis yahay buu ahaa fawaqafa wuxuu istaagay calaa naqbi lmadiina madiina wadadeedii buu istaagay mustallan asagoo oo siibtay sayfow seeftiisa galka kala baxay seeftii asagoo gal hadalka kala baxay ayuu madiine meeshii wadadii laga gelayay buu istaagay wa qaala liabiihi dadkiibaa maraya marka nabiguna gadaal buu soo socday ciidanka waa ka dambeeyey markaasuu markuu dadkii cid walba gudubtay aabbihii markuu soo gaaray cabdulaahi bni ubay buu qaala liabiihi aabbihii wuxuu ku yidhi oo ahaa ra'si lmunaafiqiina munaafiqiinta ninkii madaxda u ahaa cabdulaahi bni ubay wey wallaahi laa tajuusa buu yidhi wallaahi ilaah baan ku dhaartay inaadan gudbaynin min haahuna halkan inaadan gudbaynin xataa ya'dana laka rasuulu llahi sal alla alay wasalam ilaa rasuulka ilaahay oo kuu idno inaad gudubto mooye ma gudbaysad halkaasaa taagnaanaysaaba rasuul seeftii wato fa inahu alcasiizu nabiga ayaa cizi iyo sharaf leh wa anta daliilu adiga aabbahayow nin daliila baa tahay oo liita buu yidhi hadalkii ou yii codsigiisa tusa inuu daliil yahay madiinadii ou yii nabigan ka saaraya asaga inuusan geli karaynin ilaa inuu nabiga u idna mooye ayuu wiilkiisii muujinaya w wabalqa dalika warkiibaa wuxuu gaaray rasuul lahi sal l wasalam ayaa gaaray fa arsala ilayhi markaasuu wiilkii u diray wuxuu yidhi an ya'dana lahu aabbihii inuu u idna madiine inuu galo ayuu nabiguna u idnay weyaan wiilkiibuu yidhi aabbaha u idan siidaa madiinaha galeen markaasuu fakhalla sabiilahu wadadiisiiba marka faraha ka qaada waa u daayey cabdulaahi bn ubay sidaasuu madiina ku galay wey wabihadihi alxikma xikmadaas oo aan soo sheegnay sababteeda bay intahat hadihi alfitna fitnadii uu kiciye cabdulaahi bn ubay sidaasay ku dhammaatay ee wax muslimiinta isdiriray oo ama maaragtay nacaraadka jaahiliga lagu kiciyey ma ayan jirin weyaan hada wbilahi towfiiq wsal allah wslam cala nabiyina mxamed